وعدل خدقي أحزن دار سمري أو بدخا داديرنا أي كلا دهيالا وحبين كدا وعي بيدو إيو قرعريان وقول हटिगै अहदिन डार सुमरै ओ पदख डाडिरन ऐखल डहल وحبين كدا وعي وقول nabada dhigo daayaha jacaylke halis yahay haddaad deelalowdo warwarku dhammaado dhaawacaagu halis yahay abadigi waraaqe naftaan ku dhaatee dhulka loogu talagalay dheereeyihibaan u dhiibayaaho dheereeyihibaan u dhiibayaaho dhawaqaaga gaarsi love. كاي دولي موعد زايد dhirtu ubax maleeda dooguna maleerya dhurti ubax maleeda dooguna maleerya amad dhalay ma maashaan amad dhalay ma maashaan I va bene le donne No cazzo no poi No dormo da mo no poi No